أصوات الخير للإنشاد تقدم daayay daayay dumarkan daboolan diinka baranaa dibad wareega diiday daayay daayay dumarkan daboolan diinka baranaa dibad wareega diiday daa'imow ilaahaw dumarkani dhowro diinka aqrinaa darxumuha baadin daa'imo ilaahw dumarkaani dhowro diinka aqrinaa dib wareega diiday dumarkan daboolan diinka baranaa dibad wareega diiday digniinan u diraa dumarka xunxun diinta diiday dacdoodii qawshay digniinan u diraad markaa xunxun diinta diiday dacdoodii qawshay deebtii naareeda jirkin duubayse dib u eegi doontaan diinta daayacdeen dushin ka dhowra debkii naareede digniinta qaata jirkinta bola dushinka dhowra dabkiinare digniinta qaata jirkinta bola darxumo iska diida diinka barta dumarkan daabolan daariiqod qaada darxumo iska diida diinka barta dumarkan daabolan daariiqod qaada dumarkan daabolan daariiqod qaada daayay daayay dumarkan daabolan diinka barana dibadware gadiiday dayaydayaay dumarkan daboolan diinka barnaa dibadwareegadiiday daymow ilaahaw dumarkani dhawro diinka aqrinaa darxumooha habaadin da'imo ilaahw dumarkani dhawro diinka aqrinaa darxumo habaadin da'imow ilaahaw dumarkani dhawro diinka akrinaa darxumuha baadin daa'imo ilaahow dumarkaani dhowro diinka aqnaa darxumuha baadin daa'imo ilaahow dumarkaani dhowro diinka aqnaa darxumuha baadin dumarkaani dhowro diinka aqnaa darxumuha baadin